baabun haadaakanu baabun waa baab laysa linisaai dumarka uma sugnaan wasatu dariiqi jidka dhexbartankiisa baabun haadaakanu baabun waa baab laysa linisaai dumarka uma sugnaan oo dumarku xaq uma laha wasada dariiq jidka dhexbartankiisa baabkan wuxuu ka hadlayaa xadiidku dariiqa inaysan rag iyo dumarki iskula darmin sidaas darteeda dumarka markay socdaan jidka dhexbartankiisa haddii rag socdaan waa inaysan socon oo waa inay jidka dhinac ka maraan ragguna waa inay dhankaas kale maraan oo aysan raggii iyo dumarkii jidka iskula darmin oo xataa dariiqa marka la marayo hadda waa dariiqi ka warran kuwa fasal isla fadhiisiiyey bal musiibadu meeshay gaartay ama gaariga kursi iskula fadhiyaba baabun haadaakanu baabun waa baab laysa linisaai dumarkii uma sugnaan wasadu dariiqi jidka dhexbartankiisa can xamsata aa dhici karta nusqooyinka gobol in xoogaa akhdaa ay ku jirto oo mar hore arbacuunka maraa inta hadda la sawiray akhdaa badan iyadoo ku jirta mar dam inkastoo dib loo soo saxay kaad haysataan marka ma garanayo inuu wada saxan yahay marka can abi usayd al ansaari ayaa nusqadii horeeto lagu daabacay waxaana sida la rabay in loo daabacay aheed can xamzata bni abi usaydin alansaariyi can abiih saas can xamzata xamse wuxuu wariyey ibna abi usaydin alansaariy xamsihii ina abi usayd ahaa alansaariy ee ansaartii gargaarayaalkii rasuulka u gargargaara loo nisbeeyey can abiihi aabihiisuu ka wariyey oo ah abi usayd alansaari anahu abi usayd samica wuu maqlay rasuulllahi sala allahu calay wasalam marka markii koowaad wixii sidii loo qoray waxay ahayd can abi usayd alansaari oo kaliya anahu samica rasuul allah saas nusqadii koowaad oo la sawiray oo laga laabtay saasay u qoreen can xamsata xamsa wuxuu ka wariyey ibn abi usayd alansaari can abiihi aabihiis oo ah abi usayd alansaari wey aabihiis anahu aabihiis oo ah abi usayd samica rasuulallaahi rasuulka ilaahi ayuu maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu rasuulku leeyahay wal xaalna uu leeyahay huwa rasuulku khaarijun uu ka soo baxa min almasjidi masjidka oo fakhtaladaa isku darmeen arrijaalu rag maca nisaai dumarka la jirkooda rag iyo dumara dariiqii iskula darmeen masjidka marka laga baxay fa qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam linnisaai dumarkii wuxuu ku yidhi istakirna dib u dega dib u fa inahu shaaniye laysa lakunna inima sugnaan an taxtuqna dariiqa jidka inaad dhexdiisa qaadaan fa inahu shaaniye laysa lakunna inima sugnaan an taxtuqna dariiqa inaad jidka dhexdiisa qaadaan calaykunna laasima bixaafaati dariiqi waddada dhinacyadeeda dhinac ka mara waddada dhexdaa ha ka qaadinine saasaa nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam markuu saas ku yidhi fa kaanat ilmar'atu gabadha waxay ahayd muslimaadda ah taltasiqu mid isku dhejida biljidaari derbiga xataa ina thawbaha ilaa maradeedu layatacallaqu uu ku dhego biljidaari derbiga min lusuuqihaa siday iskugu dhejinaydo bihi jidaarka xamsa ibn abi usayd aabihiis abi usayd alansaari wuxuu ka wariyey annahu abi usayd samica rasuulalahi rasuulka alluu maqlay sala allahu caleyh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay rasuulku wal xaalna uu leeyahay huwa rasuulku khaarijun uu ka soo baxaa min almasjidi oo faktal hadda rijaalu raggi ay ku darmeen macanisaay dumarka raggiiyo dumarkiiyo masjidkii markay ka baxeen ay isdhex qaadeen isku darmeen fi dariiqi waddaday iskula darmeen fa qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam linnisaai dumarkii wuxuu ku yidhi istaakhirna dib u dega ragga dib uga dega fa innahu shaaniye laysa lakunna inima sugnaan an taxquqna dariiqa inaad jidka dhexbartankiisa qaadaan jidka dhexbartankiisa inaad qaadaan xaq uma lihidin calaykunna laasima bixaafaati dariiqi jidka dhinacyadiisa waxaad qaadaanood martaan jidka dhinaciisa mar haddii jidkii rag socdo dhinac mara raggu waa dhanka kale ha mareen yaan laysku darmin saasaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam marka waxay taasu daliil cad u tahay rag iyo dumar inay isku darmaan meel walba waa xaaraan meel sharcigu fasaxay ma jirto muslimiintu xuduuday leeyihiin meel la yidhi rag iyo dumarku ay isdhex qaadeen ma jirto laa masjidka ma jirto walaa guri dhexdiis rag ajnabi kale ahaan ka hadlaynaa iyo dumar dumar iyo rag ajnabi kale ah guri dhexdiisa fasal dhexdiisa jaamacad dhexdeeda baabuur dhexdiisa dariiqa dhexdiisa xataa maya suuqa dhexdiisa maya waa inay kala soocan yihiin wayna kala sooxan yihiin istakirna dib u dega uu nabigu leeyay sala allahu alay wasalam fa inahu laysa lakuna idima sugnaan an taxquqna dariiqa jidka dhexdiisa ina daadaan calaykuna laazima bixaafaati dariiqi jidka dhinacyadiisa laazima oo halkaas mara fiiri marka siday gabdhaha saxaabiyaadkaa ee mu'minaadka u ilaalin jireen diinka alle oo amarka nabiga ugu hogaansanaayeen wuxuu yidhi fa kaanat ilmar'atu gabadhu waxay ahayd muslimaadda ah taltasiqu mid isku dhajida biljidaar derbiga gidaarkay mareen gidaarkay mareen oo isku dhajineen xataa ina sawbaha maradeedu layatacallaqu uu ku dhago biljidaar marka dh waxa dhici jirtay say darbiga ugu dhowaanaydo in maradeeda derbigu qabsado taasa dhici jirtay taasna waay culamadu waxay tusaydaa marada xijaabkay wataana maro waasac ayna aheed ayna goomada talyaaniga ee dabran miya derbi qabsan jirkaaga ku dhegantah jirkaagay ku dhegantahay taas eber wey taas marka taas ma waydan gabdhahan muslimaadka wiye mara waasaca oo derbigaas ku dhegi karta ay ahayd xataa inna fawdaha maradeedu laga tacallaq uu ku dhego biljidaari derbiga muxuu ku dhegaya min wusuuqiha gabadha isku dhejinta darteed ay isku dhejinaydo bihi derbiga siday derbiga ugu dhawaanayso xasanun xadiidun xasanun waa xadiid xasan ah akhrajahu abu daawuuda abu daawuud ayaa soo saaray an taxquqna uu fasira marka sheikhu wuxuu yidhi an taxquqna huwa an tarkabna waa inaad martaan xuqahaa wadada xaqeeda oo xuqaha waa maxee wa huwa wasaduhaa xuqaha waxaa loola jeedaa dhexbartankeeda an ah, taxquqna huwa an tarkabna waa inaad qaadaan xuqahaa wadada dhexdeeda wa huwa xuqa u haddana sii fasira wa huwa xuqa waxaa loola jeedaa wasadaha wadada dhexdeeda ha qaadinina dumaru ee dhinac mara saas ayaa loola jeedaa saasaa loola jeedaa xadiidkan marka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddaynayaa inay xaaraan tahay ragga iyo dumarka inay isku darmaan xataa waddada xataa waddada dhexdeeda kadalika waxa lamid ah xadidka ibnu xibbaan ee sheekh naasir uu xasanka uga dhigay silsilada oo nabigu yihi laysa linnisaai wasadu dariiq dumarka xaq umale jidka dhexbartankiisa welibaha saas daraaddeeda saxaabigii jaliilkaa caliy bnu abi aalib markuu arkay rag iyo dumar isku darsamay suuqa dhexdiisa wuu inkiray hadda waa suuqeedbay suuqa dhexdiisa inay isku darmaan u inkiray wuxuu arkay rag iyo dumar suuqa dhexdiisa isdhex qaadaya markaasu wuxuu ku yidhi alaa tastaxyuun alaa taqaaruun war ma waadnaan xishoonayn war maadnaan qiiro iyo dareen lahayn maxaa isku kiin dhex daray hadda waa suuqii ogaada ah, suuqa wey ah, oo ay dhici karta gabadhaanu dana u socotaa ninkan warkama hayda ninkan dankan u socda inaysa is arag ay dhacdo mararka gabadha ayuu diidaya in laysdhex qaado xaddana markaasuu wuxuu yidhi alaa tastaxyuu war miyaednan xishoonayn amase alaa taqaaruu war miyaadnan qiira iyo daraan lahayn wuxuu yidhi cali bnu abi daalib fa inahu balaqanii ana nisaa'akum yakhrujna fi laswaaq in dumarkii suuqyada u baxaan ay soo gaaray yusaaxibna alculuuj oy gaalada cajamigaa xataa xidhiiriyaan gaalada cajamigaa suuqyada ka adeeganaysa inay xidhiiriyaan oy waxa weeyaan isdhex qaadaan taasay soo gaarto maxaa waqiirada iyo dareenka maxaa waqiirada iyo dareenkii musiiboo dhan iyo halaagoo dhan meeshuu ka dhaca waa rag iyo dumar laisku dabo ah, oo ajnabi kala ah soo ma jeedid sidaas darteeda calaamatu ibnulqayim adduruq alxukmiya hadal aad u cajaayb badan u ku yidhi wuxuu yidhi ibnulqayim raximahullah weliyu mri yajibu calayhi an yamnaca ikhtilaat arijaali binisaai fi laswaaqi walfuruji wa majaamic rijaal ninka madaxda ah madaxweynaha midka wasiirka ah midka gobol haysta kan degmad jooga nin kasta oo madaxda muslimiinta kamid ah waajib waxaa ku ah inuu diido rag iyo dumar inay isku darsamaan suuqyada inay iskula darsamaan meelaha xafladaha laiskugu yimaado rag raggu yimaadaan inay iskula darsamaan waqad manaca amiiru lmu'miniina cumaru bnu lkhadaab radia allahu canhu annisaaa min almashi fii ariiqi rijaal wاlikhtilaai bihim fi ariiq wuxuu yidhi cumar bnu alkhadaab amiiru lmu'miniin waa u diiday dumarka dariiqa ragga inay qaadaan oo dariiqa iskula darsamaan fa calaa weliyi lamri qofka mas-uulka waajib waxaa ku ah an yaqtadiya bihi fii dalik inuu cumar bnu lkhadaab arrintaas uga daydo walaa rayba fiiriya marka hadalkaas walaa rayba ana tamkiina annisaa'i min ikhtilaadihina birijaali aslu kulli beliya wa sharin waxaan shaki yar ku jirin dumarka in loo ogolaado inay ragga ku dhex darsamaan balaayoo dhan ayada asal u ah sharoo dhan ayada asal u ah musiiboo dhan wey ah, balaayoo dhan iyo sharoo dhan waxaa asal u ah rag iyo dumar ha isdhex qaadeen wa huwa min acdami asbaabi nusuuli lcuqubaati alcaama musiibooyinka guud ee abaaraha colaadaha cudurrada khatarta balaayoo dhan inay soo degtaan ayadaa sabab u ah, ah ayadaa sabab u ah u fiirsada wa huwa min acdami asbaabi nusuuli cuqubaati alcaama musiibooyinka caamka ah sida abaaraha ila meel hadday zina ku badato hadday xumaantu ku badato cara allaa kusoo degayda roobka ilaahay ka cishanaya colaadaha ku badanaya cudurada la gelinaya ku faafaya musiiboo dhan iyo balaayoo dhan ummadaha inay ku dhacdo waxyaalaha sababay ka mid tahay rag iyo dumar meel la iskugu keenay kamaa anahu min asbaabi fasaadi umuuri alcaamati walkhaasa siday sabab ugu tahay arrimaha gaarka ah iyo arrimaha guud ee ummadda bulshada kulli inay fasaadaan rag iyo dumar laisula dari meel soo ma jeedid adduruq alxukmiya ayuu hadalkaas qiimaha badan ku leeyahay safxada laba boqol soddon iyo toddoba waana indhaha wax la saaray khaasatan magaalooyinka waaweyn oo kale ee caasimadaha ah waxa weeyaan masaa'ibka ka dhaca wax la suuray kara maaha waxaa dhaca iskool waaxid ah hal wiil oo yaro dhigta oo ciyaalsiyaa inuu yidhaahdo lix iyo toban gabdhood aan anugu bikaari jirin oo gabdhahan iska horta kamida ah. lix iyo toban kawa musiibada ummadaas u dhiman maxay ta ah, lix iyo tobankaas gabdhood ciday u joogaan hadda waa hal intuu fasahaadiyey ka inta kale kuwa kale fasahaadiyeen ah, oo mid walba laleeyahy cidda gabara u joogta cidda oo abeed iyo hooyada sidaas u haystaan ma u ujeedaa shaydaanku uu leeyahay lini ma oga haddawa marka alla markay musiibadu dhacdo ay iyaduna qalbiga ka dhimayaysa ilaa musiiba uma dhiman musiba ku dhacday mustaqbalkeediina gubay marka balaayoo dhan isku darkaasay ka timaadba waa in marka dadka muslimiinta ah iyo dadka madaxda ah iyo shacabka muslimka kulli aysan aqbalin rag iyo gabdho in laisku daro oy u ololeeyaan oy ku dadaalaan xuduudda alle inay ilaaliyaan dariiqii nabigooda raacaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh dariiqii saxaabada ay maraan adduunkana ciza ilaahay ku siinaya aakhirana ilaahay jamu ku siinaya